bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo tobanaad oo suuratu lmaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey maalinta qiyaamo in ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha uu soo kulminaayo rususha markii la soo kulmiyo ilaahay wuxuu leeyahay isagoo tawbiiqinayo haydaartaynayo qownkoodii maxaa laydinku ajiibay ayuu alla leeyahay maxaa laydinku ajiibay dadka markaad ugu yeerteen towxiidka maxay idinka qaateen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala rusushu waxay leeyihiin cilmi kuma lihin allow arrintaas ilaahayow adiga ayaa callaamulquyuuba wey oo annagu waxaas waxaan ka ognahay ma jirto arrintaas macnaha waxay u leeyihiin casharkeenna hore ayaanu ku soo bayaaninay meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga warramayaa nebiyullaahi ciisa markii waxyiga lala soo diray wixii isaga maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo alla uu ku adkeeyey oo mucjisooyinka ahay ayaa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga sheegayaa wadkur xusow dhah ilaahay madda iddaanu waxay noqonaysaa waa daraf weye shay maaragtay maxduufa ayna ku taxalluqaysaa wadkur ayaa soo qadaraysaa marka kuma tacaluqayso wixii ka horeeyey maxaa yeele meeshaan waxaynu ka gelaynaa qiso oo mustaqila ayaanu ka gelaynaa oo markaasi waxa weeye goonideeda alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow id wakti qaalallaahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow ciisihiday ibna maryama caabidadii wiilkeedi ahaayayow udkur xus nicmatii nicmadayda calayka korkaaga aan kuugu nimceeyey iyo wa calaa waalidatika hooyadaas id wakti xus ayadtuka aan ku xoojiyey biruuxilqudusi dhahirnaanta ruuxeeda aan kugu xoojiyey tukallimu xaal aad la warramaysid annaasa dadka aad la warramaysid bilmahdi dhirabta aad kala warramaysid iyo wakahlan germadow aad kala warramaysid waid waktina xusowna ilaahi subxaanau wa tacaala callamtuka aan ku barbaray alkitaaba kitaabka aan ku baray kitaabka hadda meeshaan waxaa loola jeedaa khadka weeye qoraalka weeye iyo waid wakti callamtuka aan ku barbaray alkitaaba ay ilkitaaba weeye qoraalka aan ku baray iyo walxikmata xikmada oo cilmi naafica loola jeedo iyo watawraata tawreed iyo walinjiila injiil aan ku baray waid wakti xus takhluqu aad abuuraysay min addiini dhoobada xaggeeda ka hay-ati dayri shimbir hay-adiis oo kale biidnii aniga idankayga fatanfuqu waad afuufaysay fiihaa dhoobadaas fatakuunu dabeedna waxay ahaanaysay dayran shimbir ayay ahaanaysa duulaaya biidnii aniga idankayga wa tubri'u waad bogsiinaysay al agmaha midka indhoolaha ah iyo wal abrasa midka baraska qaba biidnii aniga wa id wakti xusow dhaadana ilaahay tukhriju aad soo bixinaysay almowtaa kuwa dhintay ood qubuurahooda ayagoo noonoolka soo bixinaysay biidnii aniga idankayga waid waqtina xus ayuu dhahay alleh kafaftu aan reebay banii israa'iila reer banuu israa'iil canka xaggaaga aan ka reebay markay hamiyeen inay ku dilaan id waqti ji'ta maad ula timiday bilbayinaati aayado cadcad oo mucjisoona aad ula timiday faqaala aladiina kuwi waxay yidhahdeen kafaruu kufriyey oo minhum reer banuu israa'iil ka mid a in haadaa maa haadaa kanumaan ad la timid ciisow ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiin oo cad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa nicmadii weyneed oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey nebiyullaahi ciisa nicmada sida allah ugu tirtirsiiyey ayaa ilaahay aayaddan ugaga warramaya ayadoo marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu xus leeyahay oo u sheeg ummadaada waxa marka naloo xasuusinaayo nicmadaas weyn oo nebiyullaahi ciisa la siiyey waxa weeye in ambiyada ilaahay wixii nimcahoo la siiyo wax annagana la siiyo weeye inaanu annaguna ku shukrino ayaa loo baahan yahay haddana waxaa weeye cilmigeenna ayaa ku ziyaadayo xasuus weyn bay noo noqonaysaa waxaa kaloo aanu ogaanaynaa dadka mucaanidiinta ahu adduunyadan inay mar walba soo jiri jireen ambiyada ilaahay imtixaan ay ku soo jiri jireen diimaha waxa weeye dhibaato lagala hor imaan jiray dadka basharka ahu inay maaragtay adhib badnaa jireen ay markaasi u badnaayeen hawaa-u nafsigooda waxa markaasi hawadooda khilaafaayana inay ka soo horjeedi jireen oo arrintu sidaas ay ahaaday inaan meeshaas cilmi aanu ka qaadano ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa ilaahay wuxuu idhi wadkur xusaydka maxamedka maxamedkaahow id wakti qaalallaahu alla uu dhahay yaa ciisa ciisow nabiyullaahi ciise markii isaga waktigiisa uu joogay baa hadalladan ilaahay uu ku yidhi oo ku xasuusiyey waa sidaa horuu soo sheegnay mani weyn ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaysanayo nimcadiisa weye marka hadda qasadka laga leeyahay waxaa weeye yidhaahdeen culummadu in kuwa kufaartaa la tawbiikiyo la haydaarteeyo maxaa yeele waxay ku xadgudbeen nebiyullaahi ciisa xaqiisay ku xadgudbeen xadgudub fara badan ayay sameeyeen hadda marka ma aan arrintu in lagu kalifaayo nebiyullaahi shukri nebiyullaahi ciisa shukri lagu kalifaayo maalintaas shukri inuu la yimaado lagu kalifaayo marka meeshaan ayaa waxaa la yidhaahdaa nebiyullaahi ciisa warkaan waxaa la dhihi doonaa maalinta qiyaamo ayaa warkaan la xasuusinaya oo sidaan ayaa qiyaamo loogu leeyahay sida aayado badan oo markaasi noo imaanayo siyaaqooda uu caddaynaayo marka hadda markii qiyaamo warkaan lagu dhahi doono oo hadda markii adduunyada aan lagu dhihin laakiin qiyaamo lagu dhahaayo waxaa la leeyahay asaga takaaliiftu shukri lagu saari maayo maxaa yeela takaaliiftu qiyaamo way ka go'daa la leeyihi oo mawdkay ku go'day laakiin waxaa la haydaartaynayaa dadkiisi oo ku kufriyey ayaa la haydaartaynayaa waxaa kaley culummada qaar yidhaahdeen maye waxa weeye adduunyada markuu joogay ayaa warkan lagu yidhi labadaasba waa la yidhaahdaa wadkur xusow dhah ilaahay id wakti qaala allaahu alla uu yidhi macnaha haddii la yidhaahdo qiyaamada ayaa sidaan loo dhihi doonaa maaligaa laga cabirayo waa litaxaquq lwuquuc ayaa la layidhiyo id waqti qaala allahu yaquulullaahu ilaahay uu leeyahay maalinta qiyaamo ayaa la leeyahay yaa ciisaa ciisow ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedii ahaayow udkur xus nicmatii nicmadayda calayka kortaada aan ugu nimceeyey nicmadii weyneed oo aan kuugu nimceeyey xasuuso wa calaa waalidatika waalidadaadina aan ugu nicmeeyey hooyadaa maryamo binti cimraane aan ugu nimceeyey xasuuso maxaa yeele nicmada waalidka iyo midda waladka loogu nimceeyo isku si weeye oo waalidka haddii ilaahay nimco uu siiyey shukrigeeda waa lagaa rabaa in wakti yow dheh ilaahay ayatuka aan ku xoojiyey id wakti xasuuso oo nicmadayda xusaa ilaahay leeyahay ayatuka aan kugu xoojiyey qawaytuka weeye biruuxilqudusi dahirnaanti ruuxeeni ruuxulqudus waxaa loola jeedaa waa shay jibriil weeye marka malakuljibriil fa kaana yasiiru macahu xaytu saara saan meelo badan ku soo marnay waxa weeye waa la soco jiray nabi ciise jibriil marna ka hari ma jirin baa layidhi meesha uu aado ayuu la aadaayey asagoo ugu kaalmaynaaya oo ka daafacaaya waxyaabaha xawaadista ahoo ku dhacaaya oo markaasi ugaga imaanaya qoonkiisa uga imaanaya culumta ku ilhaaminaayo macaarifta ku ilhaaminaaya sidaas ayaa maaragtay ula soco jiray tukallimu xaal aad la warramaysa u leeyahy tukallimu xaal aad la warramaysid ou dhahay ilaahay subxaana watacaala annaasa dadka aad la warramaysid oo waxa weeye ayatuka qaabkeedaa laga xaalaynayaa filmahdi dhirabta aad kula warramaysid nabiyullaahi ciisa waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala uu ku khasaso waxaa kamid ahay inuu dhirabta ka warramay mahdiga waxaa la yidhaha firaasu sabi canugu marka u dhasho waxa yar oo markaasi maryo maryaha oo loo dhiga ayaa la yidhaha laakiin hadda muraadka loola jeedo waktigii dhufuuriyadiisa weeye oo waa taan waxaa insha allahu tacaala wuu tegi doonaa suuratu maryam inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wa awsaanii bisalaati wazakaati maadintu xaya halkaasaan u tegi doonaa iyo wa kahlan adigoo garmadow ah wa kahlan adigoo garmadow ah weeye marka hadda waxaa weeye nebiyullaahi ciisa wuxuu dadka la warramayey isagoo mahdiga ku jira dhidibta ku jira iyo isagoo garmadow ah marka hadda culimmadu waxay yidhahdaan wax ka halantaan waxay faa'iidayeysaa nebiyullaahi ciisa inuu soo degi doono saacadda qiyaama kahor inuu soo degi doono sida axaadiista saxiixa kusoo aroortay maxaa yeele waxay leeyihiin qabla alkuhuula isagoon garmadownimo gaarin ayaa la kor yeelay oo samada loo rafciyey sida maaragtay ah, suuratu aali cimraanba hadda kahor aanu ku soo marnay maxaa yeele wuxuu jiray baa layidhi soddon iyo saddex sano ayuu jiraa layidhi marka soddon iyo saddex sana hadduu jirayne sillu kuhuula markaasuu bilaabaayey ee ma uusan gelin marka taas waxay faa'iideynaysaa inuu adduunyada dib ugu soo laabanayo nabiyullaahi ciisa kolka saasaa la leeyahay maxaa yeele kuhuuladu waxa weeye soddon laga bilaabo ilaal arbaciin saas weeye taasaa markaasaa leeyahy wakaalantaa marka waxay ku rumoobaysaa in markaasi waxa weeye uu imaan doono culamada qaarna waxay yidhaha mar hadduu soddon gaaray kuhuuladu meeshaas waa ka bilaaba kartaa oo qabla rafci ayay ku rumoobeysaa wa bacdahuna waa ku rumoobeysaa labadaas waa la yidhaha laakiin hadda nebiyullaahi ciisa qabla qiyaami saacati inuu imaanaayo oo adduunyada uu ku soo noqonaayo taas axaadiis fara badan ayaa ku soo aroorta oo waa macluum ayadu haddana ilaahay wuxuu yidhi waid waktina xusaw leeyahay ilaahay callamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalka aan ku baray qoraalka aan ku baray buu ilaahay marka hata kitaabadu amba wax qoristu waa nimco weyn weye qofku hadduusan wax qoraynin waxnama akrinaayo marka kitaabadu waa shay muhiim ah dadka waxa weeye kitaabada inay bartaan waa muhiim gaar ahaan maaragtay wiilasha inay kitaabada bartaan oo masalan hadday madaarista iyo ay ku jiraan in la baro wax qorista iyo wax akriska waa muhiim weye maxaa nimco ilaahay waaweyn weye oo qofku wax ku qabsanaayo rasuulkeena alayhi salaatusalaam waqoolislaaan iyo waxrislaaan isaga mucjise u ahaaday ambiyada ilaahay nabi walba waxbaa mucjiso loogaga dhigay laakiin isaga haddii hadda taas laga baabi'iyey waa maaragtay waxay ka mid tahay sifaatkiisa wax kale ilaahay ugu buuxiyey oo ka kaafiya iyo walxikmata xikmadowdha ilaahay xikmadu waxa weeyaa la yidhi cilmi oo naafica weeye iyo waltawraata tawraat ah, kitaabu muusa weye iyo walinjiila injiil oo isaga kitaabkiisi ah weye oo nasakhay markaasi libacdi maa fi tawreed weeye tawreed wax ku jira bacdigood nasakho weeye marka waxaa lagu kalifay bilcamali bimaa fi tawreed weeye inti markaas injiil uu nasakhay mooyaane tawreed inuu ku camal falo ayaa lagu kalifay laakin wixii injiil ou nasakhay kuma uga camal fali maayo weye marka waxay noqonaysaa haddii hadde wixii mansuukha ee uusan ku camal falaynin inta kaleentood buu ku camal falo fayakuunu alcamalu bimaa fi linjiil weeye camalku markaas wuxuu noqonayaa injiil waxaa ku sugan inuu ku camal falo waid wakti xusow ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala takhluqu aad abuuraysay min addiini dhoobada xaggeeda keeyati dayri shimbir hay-adiisoo kale waxa weeye nebiyullaahi ciisa saa horuu soo marnay dhoobo ayuu soo qaadayaa markaasuu afuufayaa shimbir haada ayay noqonaysaa oo waataan soo marnay xayawaanku abuuraayoo shimbirtahayo khafaashka uu kamid ahay baalka la yidhaha kobaliga la yidhaahdo iyo wa id waqtiyowdha ilaahay takhluqu aada abuureysay mina diini dhoobada xaggeeda ka si ati dayri shimbir hay-adiis oo kale kaaskaana waxaa weeye waa isim oo bimacnaa misl ah oo mafcuula weeye biidnii aniga idankaygau dhah ilaahay subxaana wa idankayga ayaad ku abuuraysow dha ilaahay waid wakti xus ayaa ilaahay leeyahay waid waktina xus ciisow ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala keeya fi dayni biidni fatanfuqu waad afuufaysay fiiha dhoobadaas ayaad afuufaysay fatakunu dabeedna waxay ahaanaysay dayran shimbiray ahaanaysay shimbir oo duulayo wey biidni aniga idankayga wilaadatii wey aniga doonistayda wa tubri'u waad bogsiinaysay alagmaha midka indhoolaha iyo wal abrasta midka barasi qaba biidni aniga idankayga ayaad ku bogsiinaysay waxa weeye agmahaanu qof la abuuray indha aan weeye oo xataa indhaha meeshii ay ka jeexnaayeen oo suuraddooda ay ku tiilay ayaa baaba ka eedha waktigiisa dad noocaas ayaa dhala jiray waxaa jiray dad badan oo baras qabo baraskuna waxa weeye cudur dawala ma uusan ahaynin ilal aanadan xataa barasku dawa ma laha marka hadda waxaa idhi dadkii adibada ahay san horuu soo marnay oo waxa weeye cilmiga oo dhaktarnimada ku hormaray cudurradaas waxba way ka qaban waayeen asagaa marka mucjiso loogaga dhigay in markaasi dadkii indha la aanta loo abuuray indhaha markaasi ina ka masaxo meeshii indha uga soo baxaan oo isaa indha ku yeeshaan ruuxii afraska ahayoo baraska uu caddeeyane inuu isagana masaxo sidiisa caadi uu noqonaayey mucjisaa ilaahay waaga dhigay biidniga aniga idankaygow dhahay iyo wa id wakti xusow dhahay ilaahay tukhriju aad soo bixinaysa almowtaa kuwa dhintay dadka dhintane wuxuu ka soo bixinayay nebiyullaahi ciisa saan ku soo marnay suuratu alcimraan dadka qubuurahooda ayuu ka soo bixinayey ayagoo noonool ayuu soo bixinaya o banaanka soo dhigayay dadkii ayagoo dhintay oon weli qabriga la geyne inuu u yeero ayay markaasay ay noolaanayeen waan soo marnay inuu nooleeye saam ibnu nuux carab aabbaheed ninkii ahay oo markaasi kumanaan sana dhinsanay inuu soo nooleeyey laba nimoo kaleentood inuu soo nooleeyey naag inuu soo nooleeyey saas waanu soo marnay oo dhammaantood waxa weeye markaasi xataa qaar badan muddo ay noolaadeen oo ilmo dhaleen ayaanu maaragtay soo marnay marka waxay kamid aheed aheeda mucjisooyinkiisi biidnii aniga idankaygw dha ilaahay hadda biidniidan waa lasoo soo celcelishaalayay waxa loo soo celcelinaayo waa in wahmiga meesha laga saaro waxaa weeye xay u wahmiyeenaa layidhi ilaahnimay u wahmiyeen marka ilaahay biidnii wuxuu uu soo celcelinaayo idanka allayo iraadada ilaahay inuu wax ku qabanaya ilaahay caddaynaya ousan nabiyullaahi ciisa ilaah usan ahayn waid wakti xusa uu dhahay ilaahay ayuu leeyahay alle kafaftu aan reebay banii israa'iila reer banuu israa'iil canka xaggaaga aan kaa reebay maxaa yeele waxaan soo marnay markii la rafcinaayo agteeda reer banuu israa'iil inay isku dayeen inay dilaan ilaahay subxaanahu watacaalana uu ka reebay oo ilaahay uu ka joojiyey iyo waid wakti uu dha ilaahay kafaftu aan reebay bani israa'iila reer banu israa'iil canka xaggaaga aan ka reebay xiina hamuu ka weye markay dilkaaga ay hamiyeen id warti ji'ta maad ula timiday bilbayinaati aayada cadcad oo mucjisooyna aad ah ula timiday markaad ula timiday faqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ou leeh ilaahay faqaala aladiina kuwa waxay dhaheen kafaruu kufriyey oo minhum reer banu israa'iil ka mid ah in haadaa maa haadaakanu maahan midkan oo aad la timid ciisow ilaa sixrun sixir mooyaane eerkaasoo muyuun oo ah tana waxaa jirta saaxirun ahoo markaasi faacil laga dhigo in haadaa maa haadaa midkaanumaan oo ciisa ayay yidhaahdeen ilaa saaxirun saaxir mooyaane mubiina oo sixirkiisa uu cad yahay taasna waa la akriyaa wadkur xuso haddana ilaahay leeyahay id wakti ow xaysu aan waxyooda ciisow ilalxawaariyiina kuwii cadcadaay an aaminuu bi an aaminuu rumeeya bii aniga rumeeya oo allah wa birasuulihi rasuulkayga ciisaana rumeeya qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay xawaariyiinti aamanaa waanu rumaynay oo waanu rumaynay allo iyo rasuulkiisa waanu rumaynay washad ka markhaati kac biannanaa annagu muslimuuna kuwa hogaansamay inaan haddana alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala arrimahaan oo dhan horaan usoo sheegnayo qiyaamada markii la gaaro ayaa arrintan lagu xasuusinayaa nebiyulaahi ciisa ayadoo lagu tawbiiqinayo qoomkiisi oo ku kufriyey marka amase waxa weeye adduunyada intuu jooga ayaa lagu xasuusiya labadaas qowl ayaa tafaasiirta waaweyn dhigayaa labadana way ixtimaali kartaa waid wakti xut ayaa ilaahay leeyahay subxaanau watacaala tacaala fawxaytu aan waxyooday ila alxawaariyiina kuwa cadcaday amartuhum calaa lisaanihi weye lisaankiisa ayaan ku amray weye lisaanka nabiyulaahi ciisa amase xawaariyiintu kuwa maryaha cadday jiray ahaayeen oo khasaariin bay ahaayeen sidaanu ku soo mari jirnay suuratu aali cimraan weeye an aaminuu bian aaminuu rumeeye ayaan u waxyoonay bii aniga rumeeye oo alla ah wa birasuulihi rasuulkayga ciisaana rumeeye qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay markii sidaasaanu dhaannay oo lisaankaaga aan ku dhaannay aamanaa waanu rumaynay aamanaa bihi maa weeye rasuulka iyo allaba waanu rumaynay washad markhaatika callow amase rasuulkii bay ku leeyihiin washad markhaatika biannanaa annagu muslimuuna kuwa hogaansamay inaan nahay washadka markhaatika ayay yidhaahdeen xawaariyiintii waanu soo marnay inay asfiyaau ciisa ay ahaayeen dadkii maaragtay mukhlisiinta u ahay nebiyullaahi ciise inay ahaayeen aanu soo marnay awalu man aamana inay ahaayeen aanu soo marnay biannanaa annagu muslimuuna kuwa hoggaansama inaan nahay id qaala alxawaariyuuna yaa ciise bna maryama hal yastadiicu rabuka an yunazila calayna maa'idata min asamaa'i qaala ataqu llaha in kuntum mu'miniin qaaluu nuriidu an na'kula minha watatma'ina quluubunaa wanaclama an qad sadaqtanaa wanakuuna calayha min ashaahidiin qaala ciise bnu maryama allaahuma rabbanaa anzil calayna maa'idata min asamaa'i takuunu lanaa ciidan liawwalinaa waaakhirinaa وآkrinaa وaayة minka وارزqnaa وأnta khayr raaزqiin ilaahay wuxuu yihi subxaanaه watacaala wadkur xus ayuu dhahay haddana alle id wakti qaala alxawaariyuuna xawaariyiinta ay yidhaahdeen nimanka cadcadday markii ilaahay yidhi subxaanaه watacaala waxaanu u waxyoonay xawaariyiinti oo lisaankaaga u waxyoonay rumeeya aniga rasuulkaygana rumeeya wayna rumeeyeen waxayna yidhaahdeen markhaati ka noqo inaanu hogaansanay haddana waxaa weeye xawaariyiintii nebiyullaahi ciise ayay wax su'aalayaan oo hadda meeshan waxaa lagu sheegi doonaa suuraddan waxaanu kuso lagu magacaabay suurat lmaa'ida maa'idadii maaragtay qisadeedii ayaa halkan ka bilbilaabanaysa ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanau watacaala wadkur xusow dheh ilaahay sayidka maxamedkaaw id wakti qaala alxawaariyuuna kuwii cadcadday ay yidhaahdeen ama maryaha caddaynaayey yaa ciisaa ciisow ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahayow hal yastadiicu ma karaayaa oo ma falaayaa rabbuka rabbigaagu an yunazila inuu ku soo dejiyo calaynaa korkayna maa'idatan xeelo min asamaa'i samadu uga soo dejiyo qaala wuxuu u dhahay ciise ittaqullaaha ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa oo aayadahan ikhtiraaxooda iska daaya in kuntum haddaad ahaateen mu'mina kuwa rumeeya haddaad ahaateen waxaa ilaahay nooga warramaya subxaanau wa tacaala nebiyullaahi ciisa markii waxaa weeye mucjisadan la weydiiyey asagoo hadda mucjisooyin fara badanna ilaahay uu siiyey haddana waxaa weeye in maaragtaya mid kaleentood la weydiiyey iyo siday wax u dhaceen ayaa halkan ilaahay subxaanau wa tacaala nooga warramaya alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wadkur xus id wakti qaala alxawaariyuuna xawaariyiinta ay yidhaahdeen yaa ciisa ciisow ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedi ahaayow hal yastadiicu macnaha hal yafcalu yay ka dhigan taha layidhi bafal hayaa weye yaa la idlaaqaa la yidhi oo markaasi istidaaca ah malzuumka ayaana loola jeedaa oo ficilka ahaa la yidhi maxaa yeele saas in la yidhahdo laabudda waayo waxaa imaankaraaya in la yidhaahdo xawaariyiintu mu'miniin bay ahaayeen ee say u shakinayaan qudrada ilaahay marka dad oo waxaa jira shaad ah oo waxba ka jiran warkoodu yidhaahdeen waxa weeye maaragtay way kufriyeen oo saasay ku kufriyeen sida hadda zamakshari uu leeyahay laakiin saas daciif jiddan weeye oo qaar baa dhahaya markay sidaan dhahayeen maray kufriyeen ahayd waxba kama jiraan taas waxaa la leeyahay hal yastadiicu macnaha hal yafcalu ma falayaa weeye oo markaasi su-aal wax weydiisiya weeye rabbuka rabbigaagu an yunazila amase an yunzila inuu ku soo dejiyo oo macnaha waxa weeye ilaahay amase waxay ka wadaan baa yidhi ma awoodaa inaad alle noo weydiisid inuu maaragtay xeera nagu soo dejiyo an yunazila amba an yunzila calaynaa korkayna alla inuu kusoo dejiyo maa'idatan xeero min asamaa samada uga soo dejiyo maa'idada waxaa la yidhaahaa layidhi waxa arlada lagu fidiyo oo manaadiish ah macnaha fasilitiga waxa macnaha dhulka ina lagu fidiyo markaasi wax lagu kor shubanayo iyo wixii lamida weeye kuwaanka isaga waxaa la yidhahdaa maa yuulaamu cala arri arrada wax laga kor weye sidii miiska oo kale weye oo haddana waxaa weeye logala weye sutrada ayadana waxaa la yidhaahdaa wixii markaasi harag oo mustadiira ka samaysan harag wareegsan ka samaysan weeye marka hadda kuwaanku waa ficlulmuluugaa la yidhi boqorada ficilkooda weeye manaadiishuna waxaa weeye cajamta ficilkooda waaye sufradu iyaduna waa ficlulcarabaa la laakiin meeshaa ulajeedada laga leeyahay waxa weeye dhacaam oo la cunaayo ayaa loola jeedaa kuwaan ha ahaado qayrkiisa ha ahaado taasaa loola jeedaa marka hadda iyagu taasay dhacaamkaasay ka wadaan mooyaane shayga ay ku jirtaahu ulajeedadoodu ma ahan baa layidhi qaala wuxuu u dhahay nabiyullaahi ciise markay warkaa yidhaahdeen haddaa waxay warkaan uleeyihiin baa layidhi dadkii kaleentoodoo kufaarta ahayoo nabiyullaahi ciise ka soo hor jeeday ayaa waxay maaragtay doonayeen oy codsadeen oo ikhtiraacdeen aayaddaas in loo sameeyo qaala wuxuu u dhahay nebiyullaahi ciise ittaqullaaha ilaahay ka cabsada fii ikhtiraaxil aayaati weye aayadahaad ikhtiraacanaysaan ilaahay uga baqa weye dhibay keenayaani in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa rumeeye haddaad tihiin oo waxa weeye su-aasha waxa weeye idib sameeya hana ikhtiraacana umuur oo markaasi caadada ka baxsan weeye maxaa yeele adabta su-aashaa waxay tahay in la su'aasho shay waxa weeye caado loo leeyahay shay caadiga ah oo caadi loo helo ayaa markaa adabtu ay tahay alla in la su-aashaanayni sidaas daraaddeeda culummadu waxay xarimeen baa yidhi in ilaahay laga baryo wax caadada ka baxsan weeye waxaan caadada lagu aqoonin oo caadada aan ku dhicin ilaahay in la weydiisto waxaa weeye culummadu way xarimeen xarimeenaa layidhi in kuntum mu'miniin ow dhahay haddaad ahaatee mu'miniin markuu sidaas uu dhahay way ka jawaabeenoo qaaluu waxay yidhaahdeenoba ilaahay nuriidu waxaanu doonaynaa oo su-aashaynu ay tahay an na'kula inaanu cunno minhaa xeeladaas aanu ka cunno wa tadma'inna ay ku xasbashana quluubunaa laabtaynayo ziyaadatulyaqiin aanu helno wa naclama aanu ogaano an qad sadaqtanaa adugun inaad noogu run sheegtay nabinimada aad sheeganayso wa nakuuna calayhaa xeeladaas korkeedana aan ahaano meesha ay diina kuwa ka markhaati kaca waxay yidhaahdeen dha ilaahay nuriidu waxaanu doonaynaa an na'kula min ajli an na'kula weye inaanu cunno ajligeeda minhaa xeeladaas haddii ay timaado aanu wax ka cunno wa tadmaina ay ku xasisho haddana ay ku nagaato qulubunaa laabtaynayo ziyaado oo markaasi yaqiin oo ziyaada aanu helno iyo wa naclamu inaanu ogaanoon cilmi siyaasano oonu cilmi ku lahaano an qad sadaqtanaa antaan mukafafatu min asaqiilati wey maxduuf maxduufaayo annaka adiga oo ciisaa dad xaqeeqeedka dabkana inaad noogu run sheegtay nabinimada aad sheeganayso inaad noogu run sheegtay wa aan ahaana haddana caliyaha xeerada maa'idadatan min ashaahidiina kuwa ka markhaati kaca ah, aanu kamid mid ahaano ah, oon shaahidiin ka noqono weeye cinda man lam yaxdurhaa weeye dadka aan ayagu markay markay imaanaysa aan goobjoog ahayn annagu aan markhaati ugaga nocono si waxa weeye dadki markaasi waxa weeye haddaan u sheegno inay markaasi shahaadayna yaqiin ku siyaasaan iyo dumaaniino taasaan dan uga leenahay yidhaahdeen qaala wuxuu ihi nabiy qaala ciisa nabi ciise wuxuu dhahay markay saa yidhaahdeen ciisiiday ibnu maryama caabidadii wiilkeed ahay nabi ciise markay sidaas inaan ku adkaysteen ilaahay inuu ka baryo ayuu maaragtaya bilaabay qaala ciisa nabi ciise wuxuu dhahay ciisiiday ibnu maryama caabidadii wiilkeed ahay allaahuma yaa allaahu allaheenow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow anzil deji calaynaa korkayna maa'idatan xeero min asamaai samada nooga deji allaahuma ya allahu alleheenow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay anzil calaynaa korkayna ku soo deji maa'idatan xeero min asamaa'i samada uga soo deji xeeradaasoo takuunu lanaa noo ahaanaysa maalintay soo degayso ciidan ciid noo ahaanaysa oo aanu weyna noo sharrisno liawalinaa kuwayna horo oo hadda jooga iyo wa aakhirinaa kuwayna dambo ummadaha naga dambeyo naga daba imaano doona wa aayatan aayad haddana ah oo minka adiga xaggaaga ka ahaatay oo adiga qudradaada daliilu ah wasuqnaa ilaahu nugu arsuq oo waxa weeye xeeladaas nugu arsuq wa anta adiguna khayru raasiqiina inta waxaadisooda alli u khayraas nabiyullaahi ciise waxau dhahay rabbigeenow nagu soo deji xeero samada nooga soo deji oo waxa weeye maalintay soo degaysa ciid noo ah dadkeenna horo iyo dadkeenna dambo adigana aayad ah wa aayatan aayad oo minka xaggaaga ka aatay oo qudradaada u ah iyo nabinimadayda aniga warsuqnaa na arzuqow dhahay wa anta adugu khayru raasiqiina inta waxaso allahu khayr ayaat marka weli warka waa dhimaya casharkeenna si intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toban iyo lixaad oo suurat lmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo warramay mucjizadii ay codsadeen reer banu israa'iil gaar ahaan xawaariyiintii oo nebiyullaahi ciise laga codsaday iyo sidii ilaahay u baryey oo mucjisadaas loo keenay ayaa ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala marka alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay nebiyullaahi ciise markii uu ka waaniyey inaysan yaa codsanin aayaddaas asii waxaa weeye ay ku adkaysteen waxa uu dhahay rabbigeennow soo deji ayuu dhahay xeero nagu soo deji oo samada nagu soo deji taasoo waxa weeye maalintay soo degaysa ciid noo noqonaysa oo aanu weynoon sharifno dadkeenna hore ciid u noqonaysa kuweena dambana u noqonaysa adigana aayad kaa timid oo qudradaada daliil u ah anigana nebinimeeye daliil ah saas ah na arzuq ayuu dhahay oo nagu arzuq maa-idadaas ilaahay waxaa tahay khayruraasiqiin ayaa taha sidaasaa ilayna soo yiri meeshaa marka waxaa ilaahay nooga bilaabayaa xeenada marka lasoo soo dejinayo alla wuxuu yidhi subxaanau tacaala qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu alla wuxuu dhahay mustajiiban lahu wey isagoo ajiibaaya oo waxa weeye dacwadii nabiyulaahi ciisa alla isagoo ajiibaaya wuxuu dhahay inii anugu munaziluhaa waan dejinayaa xeerada calaykum korkiina ayaan ku dejinayaa ase yeeshee faman yakfur ruuxu kufriya bacdu markii lasoo soo dejiyo bacdigeeda oo minkum idinka idinka mid ah fa inii anigu acadibuhu waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo laa ucadibuhu aanan cadaabaynin axadan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid a ah. taas ogaada ayuu dhahay ilaahay ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala qaala allahu allah wuxuu dhahay inii anigu munaziluhaa ama munziluha waan dejinayaa tashdiid iyo taksiif labada waa la akriya labada qiro calaykum korkiina ayaan ku soo dejinayaa hase yeeshee faman yakfur ruuxu kufriya bacdu markaas ka bacdi oo waxa weeye mucjisadaas rumay waaye fa innii anigu acadibu waan cadaabayaa cadaaban cadaab ayaan cadaabayaa cadaabkaasoo laa ucadibuhu aanan cadaabaynin axaddan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid a ah. taas ogaada ayuu dhahay hadda caalamiinta waxaa laga wadaa ala caalamay zamaanihim zamankooda wixii joogaa laga wadaa ama waa mutlaqaa la yidhi sida horaase raajixa weye marka shidadu waa adduunyadaa la yidhi iyo aakhira labada way ku dhacaysaa maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi inna ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaamati cadaabka maalinta qiyaama waxaa ugu daran waa munaafiqiinta iyo wixii kufriya oo markaasi markaas asxaabulmaa'idda ka mida iyo aalu fircawnaa la sheegay oo arrintu saas way noqon koraysaa aa layidhi sidaas markuu dhahay xeeradii waa la soo dejiyey waxaa layidhi malaa'ig ayaa soo dejisaa layidhi oo samada ka keentay ayadoo waxa weeye todoba jibisa ay korka ka saaran yihiin iyo todoba malay markaasay cuneen baa la yidhi ilaa ay ka dhergaan sidaas waxaa dhahay saxaabiga la yidhaha ibnu cabbaas weeye xadiisna waxaa ku sugnay waa la soo dejiye maa'idada samada ayaa laga keenay ayadoo gibis iyo hirib ay maaragtay ku jiraan markaasaa waxaa la amraa la yidhi inaysan waxba ka khiyaanin waxna aysan ka kaydsan oo biri waxba u kaydaysan oo iska cunaan xeeladaas way khiyaaneen baa la yidhi wayna kaysadeen kolkaasaa daanyeero iyo doofaaro ayaa lagu nasakhay marka waxaa la sheegaa layidhi waa yar haddaanu aanu kusii darno waxaa lasoo soo dejiyaa layidhi ayadoo sufra ah oo xamra ah oo guduudan oo haddana waxaa weeye mudawana ah oo wareegsan mandiilna uu korka ka saaran yahay fataleesi uu ka saaran yahay laba daruuro dhexdoodana markaasi ay ku jirto daruuro ay ka sarrayso miduna waxaa weye ay ka hoosayso ayaguna waxaa weye ay fiirinayaan ilaa waxaa weeye lasoo hor dhigaa layidhi hortooda lasoo dhigo nabiyullaahi ciisana markaas waa la joogaa layidhi nabi ciise waa ooyey baa layidhi markii ilaahay halkaas soo dhigay markaasuu waxau dhahay allaahuma ajcalnii min ashaakiriin ilaahu ogayeel ayuu dhahay kuwa shaakiriintaa mid ka mid a ah. markaasuu istaagay waa weese qaataa layidhi salaaduu dukada haddana waa ooyaa layidhi mandiilka ayuu ka qaaday baa layidhi markaasuu wuxuu dhahay bismi illaahi khayru raasiqiin isinka ilaahay ayaan barakaysanaya loo khayru raasiqiin ah markaasuu dhahay kuluu mimaa sa'altum waxaad su-aalateen cuna ayuu dhahay markaasay waxay yidhahdeen yaa ruuxallah ilaah ruuxiisiiow kun anta awalu man ya'kulu minha adigu kow noo bilaabay yidhaahdeenoo adigu marka hore bilow markaasuu dhahay baa layidhi macaadallah ilaahay yaan ka meengelaya an aakula minha inaan anugu wax ka cuno ilaahayaan ka meengelay yakulu minhaa man sa'alahaa qofkii su-aasha ayaa xeeladan cunaayu dhahay way ka baqeen baa layidhi marka inay wax ka cunaan markaasuu wuxuu ugu yeeraa layidhi dadkii fakriga ahay iyo dadkii jiranay dadkii baraska qabay dadkii juuraanka qabay dadkii fadhiidyaasha ahay ayuu ugu yeeraa layidhi markaasuu dhahaw cunow dhahayaa layidhi risqiga ilaahay cuna adinka waad ku bogaagsanaysiin oo waad ku caafimaadaysiin adinka kayrkii la ayay ku noqonaysaa way cuneen baa la yidhi ayagoo gaarayaa la sheegay ilaaha ku xilmila kun iyo saddex boqoloo nin oo markaasi waxa weeye haween badanna ay ku jireen weye waxaa kaloo la sheegay macal haweenka haddii laysku daro waxaa weeye toddoba kun iyo saddex boqolay gaadhaayeen cudnimadii markay dhammaysteen ayaa xeeradii duurtaa layidhi ayagoo arkaayo ilaa ay ka qansoontaa layidhi waxaa la sheegaa yidhi qof kastoo mariil ahayoo cunayoo qandha ama se jiis ahay baa layidhi ama ibtilo kala ay ilaahay waa caafiyaa la yidhi qofkii faqiir ahoo cunana qaniyuu noqdaa yidhi waxaa marka shallaayaa layidhi kuwa aan cunin marka xeeradaasu afartan subax ayay iska soo daba noqonaysay oo mar walba markii la cuno ay noqonaysaa layidhi culammada qaarna waxay yidhahdeen waxay imaan jirtay yooman bacda yoomina imaan jirta ilaahay baa ku cilmiday sida hore oo hadda markaasi eh, aan sheegnay qiyaasa maaragtay ugu raajaxsan weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa sidaas ayaan maaragtay usoo soo dejinayaa laakiin qofki maaragtay ku kufriya cadaab ayaan cadaabaya caalamiinta aanan cadaabin xeeradii marka saasii ay ku dhamaatay arrinteedii wadkur xusow dhah subxaanahu wa tacaala id waqti qaala allaahu yaquulu llaahu alla uu leeyahay aayaddaana hadda waxa weeye kuwii horay lamid tahay laakiin middaanu adduunyada ma ixtimaashee aakhiro waxaa nabiyullaahi ciise la dhihi doono ayay kaliyahay ixtimaalaysaa markii qiyaamada layssoo baxsho maxsharka ayaa warkaa nebiyullaahi ciise ilaahay dhihi doonaa ayagoo markaasi qoonkiisi tawbiiq loogaga dhigaayo ayaa sidaan la dhihi doonaa wadkur xusowdha ilahay sayidka maxamedka ummaddaada u sheeg cid waadka qaala allaahu yaquulu llaahu ilaahay uu leeyahay oo nabi ciise uu leeyahay maalinta qiyaamo tawbiikan liqowmihi wey idoo qowmkiisa la haybaasaynaayo saasaa marka laga wada hale tawbiikan liqowmihi taas jawaab waxay u noqon karaysaa haddii la dhihi lahay ilaahay shay kasta caalim ayuu ku yahaye maxaa su-aashan ugu soo jeedinayaa marka waxaa leeyahy su-aasha qasadka laga leeyahy waa tawbiiku man kafara wey wixii kufriyey nabiyullaahi ciise ku kufriyey ayaa la haydaasaynaya waxa weeye sidaas ayaana maaragtay qowl jamhuur ay qabaan weye ixtimaalka kaleentoodna laciif weeye ixtimaal kalaa la sheega laakin jamhuur sidaasay qabaan marka alla wuxuu leeyahay yaa ciisa ciisow ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahayow a anta adiga miyaa qulta u dhahday linaasi dadka ittakhiduunii aniga iga yeesha iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaah oo min duuni ilah ilay sokadiisa a anta adiga miya qulta u dhahday linnaasi dadka itakhiduunii iga yeesha aniga ciisa iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaah oo min ilah ilahay qayrkiisa qaala wuxuu leeyahay ciisa u dha ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay markii sidaas la yidhaahdo waqad urciddaa yidhi ayadoo la gilgilay oo aad i aad maaragtaya cabsi ay aygu dhacdaaday racdo ayaa ku dhacaysaa layidhi xataa kharaja min kulli saxratin cayn damunaa layidhi waxaa la yidhi indhihiisa waxaa timanka ku yaala xataa waxaa la sheegay dhiigaa ka imaanayo maxaa yeele ambiyada ilaahay meeshaasoo kalentood markii la tago ilaahay xadradiisa jalaalka ilaahay ayaa wax walba ku dhacaya markaasaa cabsidu weynaahaysa wuxuu leeyahay nabi ciise subxaanaka nasahnaantaadii tanziihaa laka kuu sugnaatay ilaah waxaad ka nasahan tahay waxaan laa'iq ku ahaynin oo shariik iyo kayrkiisa maa yakuunu lii aniga iima habboono oo wax ii cunan maayo maahan maadaanu naasiye weye yakunudaasna ficil mulaaric weeye liiduna jahadu mashhuur oo khabar khabarkeedii oo muqadama weye an aquulana fii maxali rafcin inay tahay isimkeedu mu'akhara weye maaduna waa ismu mawsuul ah, laysa daasna waa ficil maadi oo naaqisa weye isimkeediina waa damiir mustatira weye oo u noqonaya mawsuulka weye oo huwa la leeyahay bixaqina khabarkeediay noqonaysaa ah, liidaasuna waa litabyiin weye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxa uu leeyahay subxaanaka allow nasahnaantaadii maa yakuunu lii aniga ma habboona oo wax ii suurtagelaya maahan an aquula inaan ku qowlo maa say laysa lii ouna igu sugnaanin bixaqin xaq igu sugnaanin waxaanan xaq ku lahay inaan idhaahdo wax ii habboon maaha in kuntu haddii aan ahaaday qultu inaan warkaas yidhi oo aniga iyo hooyaday ilaah naga yeeshaa in kuntu haddii aan ahaaday qultu warkaas inaan idhi faqad xaqeeqaha calimtahu ilaah waad ogtahay haddaan saas dhahay ilaahay waad og tahay maxaa yeele taclamu waxaad og tahay maa fii nafsii waxa naftayda ku sugan maa ukfiihi fii nafsii waxaa naftayda ku qarinaayo ilaahay waad og tahay walaa aclamu aniguse ma ogi maa fii nafsika waxa naftaada ku sugan anu war umahay allow walaa aclamu ma ogi maa fii nafsika waxa naftaada ku sugan waxa macluumaadkaaga anugu waxba ka garan maayo innaka adiguna anta adigu ta'kiid weeye callaamu lguyuubi qeybyaalka alliga ku cilmi leh ayaa tahay ayuu leeyahy inaka adigu anta adigu callaamu lquyuubi qeybyaalka way allay ku cilmaa tahay way addoomanka ka ciilan ilaahu caalim ayaad ku tahay aniguna waxaan ogaha ma jirto maa qultu uma dhihin ayuu leeyahay lahum ayaga ilaa maakii mooyaane amartanii aad amarta bihi maaga maa qultu uguma qowlin lahum ayaga ilaa maakii mooyaane amartanii aadi amarta bihi maaga waxaadii amartay waxaan ahayn ilaahu anugu ma dhihin dadkaas waxaana weeye waxaadii amartay an icbudullaaha ilaahay caabuda war ilaahay caabuda rabbii aniga rabbigayga ah wa rabbakum idinkana rabbigiina ah wa kuntu waxaan ahay caliim korkooda shahiidan mid markhaati ka ah oo raqiiba oo waxaa weeye waxaan ka manci jiray hadalladatan hadda ay yidhaahdeen oo aniga iyo hooyaday ilaahay naga dhigteen wa kuntu waxaan ahaayo leeyahay caliim korkooda shahiidan mid markhaati u ahoo raqiiba oo ka ilaaliyo waxyaabaha ay qowleen oo barka beenta maadumtu intaan daa'imsanay fiihim ayaga dhexdooda maadumtu intaan daa'imsanay oon dhex joogi jira fiihim ayaga saasaan anugu ahay falamaa goortii tawafaytani aad oobsato allow waa laga wadaa qabaltanii birafci ila samaa'i weye samada markaad ii kor yeeshay falamaa goortii tawafaytanii aad i oobsatay kunta waxaad ahaatay allow anta adigu arraqiiba kii ilaalinaya caliin korkood anigana marki waxaa weeye aan ka tegay oo adigu i rafcisay ilaahu adaa raqiiba ha ilaalinaayo waxyaabaha hadda maanta adduunyada ay samaynayaan mushrikiintu iyo masiixiyiinta ilaaha beenta ay nabiyullaahi ciise ku sheegayaan waa laga shallaayi doonaa marka hadda saas ayaa la leeyahay tawafiga kan hadda waxaan uga soo warnay suuratulmaa-ida ayaan si xoogla uga soo warranay markaas waxa weeye aada irafcisa weeye oo samada aada ii rafcisay kunta waxaad ahaata allow anta adugu araqiiba kii ilaalinaya caliim korkooda anigu markaan kasoo tegay ilah adaa raqiib ahay adigaan macnaha aan dhimanaynoon meel aadaynin adaa xafiid ahayoo camalkooda ilaalinaayey wa anta adiguna allow calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa oo waxa weeye aniga qowlka aan u dhahay adduunyada markaan joogay iyo qowlkii ay yidhaahdeen aniga bacdigayga iyo wixii kaloo xataa soo raaca saas ayuu leeyahay wa anta adiguna ayuu leeyahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun alihi daalacanayat wax walba ilaahay ow adaa daalacanaysa sidaas ayuu leeyahy marka hadda haddii maqaamkan lagu laabto waxaa la yidhi caqiidada tanaa la yidhi waxay ka dhacdayaa la yidhi reer banu israa'iil markii nebiyullaahi ciise la kor yeeloo samada loo kor yeelay bacdigeeday ahaataa layidhi wayna daa'imaysa ha la yidhi ilaa uu ka soo degaayo adduunyadan uu dib uga soo laabaya nabiyullaahi ciisa caqiidadaasay qabaayaan waxaana weeye arrintaanu kama dhicin baa la yidhi qabla rafci yaa layidhi kama dhicin baa layidhi markii waxa weeye nusuulkiisa kabacdina waxaa la yidhi nin nasraaniya oo baaqi noqonayo ma jiraa layidhi ma jira ayaa layidhi oo waxaan la yidhahda masiixiyadoo dhan way baaba'ayaan markii nabiyullaahi ciisa adduunyada dib ugu soo laabta leannahu kusoo laabanaayo axaadiista waaweynaa dhigaysa kulligoodi marka waxaa weeye in macnaha ay islaamaan iyo in seef lagu laayo oo nabiyullaahi ciisa uu laayo wax ka dhexay maayan wey marka meesha waxaa caynoobahaa layidhi in markaasi waxaa weeye macnaha tawafaytanii rafactanii ila samaayi ku soo baxdo laakiin hadda saan horuu soo sheegnay waxaa weeye suuratu alcimraan ayaan tawafaytanii tawafiga ayaanu kusoo faahfaahina weye marka saasaa la leeyahay oo waxa weeye caqiidadaasu sidaas ayay eheeday haddii nebiyulaahi ciisa adduunyadan ku soo laabsane caqiida jiraysa mahan taasu marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa anta adugu allow calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun alii daalacana eeta wax walba ilaahu subxaana watacaala adaa caalim ku ah shay walba adiga ayaa og markaasu wuxuu leeyahay in adigum haddaad cadaabaysid haddaad ilaahay cadaabaysid fainahum ayagu cibaaduka addoomankaag weye ah. waxau ka wadaa in tucadibum haddaad cadaabaysid man qaama cala alkufri weeye minhum weeye midka ayaa kamida oo gaalnimo u qumay ayuu ka wadaa haddaad cadaabaysid ilaah waa addoomankaagi in tucadibum haddaad cadaabaysid fainahum ayagu cibaaduka addoomankaagi weeye haddaad cadaabayso ilaahay waa addoomankaaga oo saad doontaad yeelaysaa saas ayuu ka wadaa weye saas ayuu ka wadaa oo haddaad doonto waad cadaabi kartaa oo addoomankaaga weeye fainahum cibaaduka wa anta maalikum adiguna waxaa tahay kii milkinaaya tatasarafu fiihim waad ku tasarufaysaa kayfa shi'ta saad doonto laa ctiraada calayka wax kugu caarili kaloo kaaga hor imaan kara ma jiraan maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala maamulkiisa iyo waxa uu samaynayay wax ku caarili kara oo ka hor imaan kara ma jiraan wax walba ilaahay addoomankiisu waaye wax walba ilaahay makhluuqiisu waaye saw doono alla ugu tasarufaya alla tasaruf waxa ayuu iska leeyahay nabiyullaahi ciisa marka sidaas ayuu leeyahay wa in takfir lahum haddaad u dhaasaysow dhahay tanna waxaa laga wadaa waxuu la yidhi liman aamana minhum midka ayaga kamid oo rumeeyey ee hadda waxa weeye qof kufri ku dhintay oo gaaloobay inaan loo dhaafaynin waa ogyahayo kuwaas hadda waxa weeye gufraanu dunuub u weydiin maayo gaalnimada kuwa ku dhintay oo hadalladaas yidhaahdeen waxa weeye kuwaas ulama jeedaa layidhi in takfir lahum waxau ka wadahaa yidhi liman aamana minhum weeye saasaa markaasaa laleeyaho raajaxa weeye in saas loo ta'wiiliyey laabudda ah maxaa yeele waxaa meesha imaanaysa waxaa weeye nabiyullaahi ciise gaal macnaha u ilaahay dembidhaaf u weydiin maayo maxaa yeele wuxuu og yahay in qofku shirka ku dhintaaho waxa weeye jannada laga xarimay waman yusib billaahi faqad xarama allahu calayhi ljannata wama'waahu naar waa sawda ilaahay wamaa lidaalimiin ah ansaar ah, qofkii dhinta isagoo ilaahay u shariig yeelaaya waxa weeye ilaahay jannada waa ka xarimo weeye ma'wihiisuna wuxuu noqonayaa meesha uu ahaanaya naar bay ahaanaysaa waa u gargaarayo ilaahay kayrkiisaana ma jiraan weye marka hadda wa in takfir lahum wuxuu ka wada ha la yidhi inti markaasi rumaysay oo ayaga ka mida weeye fa innaka adugu allow ayuu leeyahay anta alcasiizu allihii qaaliba ayaa tahay oo amarkiisa qaalibku ah oo amarkiisa saw doona u fulinaayay cid ka hor imaan kartaana aysan jirin fainaka innaka adugu anta alcasiizu allihii qaaliba ayaa tahay alqaalibu calaa amrihi alxakiimu allihii falsuuban ayaa tahay waxa uu tancaynayani ilaahaas xikmad shay walba dejinaysaa yadacu shay fii maxallihi weeye shay walba ilaahay mid maxalkiisa dejinaya fa inaka adigu anta adigu ta'kiid weeye alcasiisu allihii qaaliba ayaa tahay alxakiimu allii fal suuban waxa uu sancaynaayo ayaa tahay oo cid ilaahay ilaahayo ku caarili kartahay ma jirto weye qaala allaahu ilaahay wuxuu leeyahay haadaa midkaan waxaa la ishaaraayo mushaaru ilayhi buu yahay yowma alqiyaama weeye markii warkaas nabiyullaahi ciisa uu yidhaahdo ayaa qiyaamadii ilaahay ka warramayaa inay qiyaamadu ay tahay daaruljazaa ay tahay oo daarulcamal aysan haynin oo meeshaan hadda maanta la joogo oo qiyaamaha inaan waxba maaragtay lagu qabanaynin oo qof waxa weeye dulmi soo sameeye oo gaalnimo ku soo dhintay inaan waxba laga aqbalaynin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caddaynayaa qaala allaahu ilaahay wuxuu leeyahay haadaa midkan oo yowmulqiyaama ah yoomu yoom weeye yanfacu saadiqiina kuwa runta sheegay uu anfacaayo oo adduunyada ku soo run sheegay sidii hadda nabiyullaahi ciise aan ka warramaynay sidqoon runtooda ay anfacayso qofkii adduunyada run sheegay oo ilaahay iyo rasuulkiisa rusushiisa rumeeyey maalintaas isagay anfacaysaa marka saas waa alla leeyahay qaala allaahu alla wuxuu leeyahay haadaa midkaan oo yowmulqiyaamaahi yoomu yoom weeye yanfacu saadiqiina kuwa run runsheega badanne oo run sheegi jiray runta sheegi jiray yanfacu saadiqiina kuwa runta sheegay uu anfacaayo sidquhum runtooda uu anfacaayo liannahu yowmuljazaa weye waa maalin yowmuljazaa weye meel la camal la samaynaayo maahan maalintaas qof walba wuxuu qiyaamo la yimaado ayaa lagu jaasinayaa qofkii waxaa weeye shar la yimiday shar baa lagu jaasinayaa xasano laga aqbali maayo oo meeshaas uu kula yimaado qofkii waxaa weeye khayr la yimidna khayrkiisi baa lagu jaasinayaa marka arrintu saasay noqonaysaa waxaa marka laabudda qof walba inuu maalintaas wixii markaasi uu la tegi lahay inuu maaragtay adduunyada ku sameeyo oo wanaag adduunyada uu kala tago maxaa yeele qiyaamadu waxa weeye daarulcamal wey daaruljaza weyaan dhihi lahay laa daarulcamal waxa weeye daar oo la jaasinayo weye daar camal lagu samaynayo maaha adduunyada hadda aynu joogno ayaa waxay tahay masracatul aakhira weeye aakhira waxa laga beeraayo o laga helaayo adduunyadana lagu sameeya marka hadda adduunyada tan qofkii waxa weeye camal khabiisa beertaa jazyiisi qiyaamuhu helayaa waxay culummadu yidhaahdaan man maaragtay man zaraca xasadda yidhaahdaan qofkii wax abuurto wax beertaa ah, waa gurtaa aalihi marka qofku haddii adduunyadan shay khabiisa uu beero aakhiro ayuu guranayaa hadduu adduunyada shay wanaaga oo ilaahay raalli ka yahay haddii waxa weeye uu beertana aakhiro ayuu guranayaa camalka gurashadiisu mid xun iyo mid wanaagsanba waxa weeye mawcidkiisa rab dhabtaahu waa maalinta qiyaamo marka waxaa loo baahan yahay qof walba camalkiisa inuu ilaaliyo meeshaasu saasay noqonaysaa oo ilaahay wuxuu leeyahay yoomu yoom weeye yanfacu saadiqiina kuwa runsheega badana uu anfacaayo sidqum runtoodu anfacaayo sida hadda nabiyullaahi ciisa iyo ambiyada ilaahay iyo mu'miniintoo dhamma weye fasidqu fi dunya naaficun fi laakhirati waxaa la leeyahay runta oo adduunyadan la sameeyo run la sheego waxay anfacaysaa aakhiro wa ama asidqu fi laakhirati falaa tufiidu shayan alayhi run la sheego aakhirane waxa weeye aakhiro waxba faa'iiday mayso waa litakadumi lkadibi fi dunya weeye maxaa yeele markii hore adduunyada beeno ay ka dhaqday maxaa yeele hadda gaalada waxaa noo imaan doonta inay camalkooda ay ictiraafayaan oy camalkooda ay qira doonaan laakiin qiraalkaas waxba u tari maayo waxba u tari maayo inay meeshaas waxaa weeye calaacalayaan oy tawba ay weydiisanayaan iyo adduunye in loo soo celiyo waxbana ku tari mayso marka waxaa loo baahan yahay waktiga kan ayaa cid walba waktigu la siman yahay adduunyadan intii la joogo ayaa qof walba waktigu la siman yahay inaan taswiif aan la samaynin oo tawbada aan dib loo dhigin ayaa laabud ah weeye goor laysu imaan doona lama yaqaano ajalku waa iska qariib weeye kulla aatin qariib weeye wax walba waxa weeye degdeg bay ku imaanayaan markii ay yimaadaan haddee adiga lagaala tashan maayo lagu dhihi maayo qiyaamadii guri weeye maalintaas ayaa dunyada ka baxaysaa cidu ku dhihi mayso waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ajalku meel u yaallaa wax layska qariyo weeye qofka marka waxaa la doonayaa muslimka ah oo mu'minkaahu inuu ku dadaalo inuu isagoo ou noqdo qof biribaxaayoo kaleento maxaa yeele rasuulkeenu waa tow dhahay calayhi salaatsalaam icmal lidunyaaka kaanaka taciishu abadan adduunyadaada u shaqayso oo adduunyada laftirkeeda inta la joogo camal adduunye camal aakhira in la qabsado waa loo baahan yahay oo adduunyada shaqaysow dhahay nabigu calayhi salaatsalaam sida adigoo weligaa noolaanaya wacmal liaakhiratika aakhiradaadana oo camal fal ah, kaanaka tamuutu qadan sida adigoo bisi dhimanayo marka waxaa loo baahan yahay ilan hadda intaasoo dhan dhimashadu waxa weeye waa shay majhuula oon cidna aan loo daahirin kolka waxaa loo baahan yahay in dhimashadana lagu talagalo oo dhimashada lagu talagaloo la ogaado adduunyadana waxaa weeye haddee goor aad dhimanaysa adigu ma taqaanide hawsha ilaahay u taallaahe inaad adugu wixii alla ku amray aad samayso hortaada adu socoto camalkaaga aad hagaajiso ayaa laabudda noqonaysa marka hadda maalinta qiyaamo waa maalin sidaas oo qof walba wixii uu maaragtay yaa geystay ayaa anfacaaya dadka wanaagsan waxay geysteen ayaa anfacaaya dadka xunna waxay geysteen ayaa ayaa maaragtay cadaab loogaga dhigaya marka runtu sidaasay u wanaagsan tahay shay walbo oo laga run sheego weye ilaahay la adeeco subxaanahu tacaala marka saasaa la doonayaa daacaduna waxay noqonaysaa in ma'muuraadka ilaahay wuxuu amro la qaato oo la fartoomo waxa ilaahay uu reebana laga haro weye marka daacadu fa daacatu sababun lirilalah yaa la yidhi wa daliilun calayh daacadu waxa weeye waxay sabab u tahay rilaha ilaahay deliilna way u tahay maxaa yeele qofku markuu alla adeeco waxaa imaanaysa ilaahay inuu ka raali noqdo haddana waxa weeye alla inuu raalli ka noqonayo ayay daliil u tahayo qofku ilaahay daacadiisa markuu ku taagan yahay waxaa daliil ay u noqonaysaa inuu yahay qofkaasi qof alla uu raalli ka yahay marka waxaa loo baahan yahay in sidaas loo dadaalo maalintu waa maalin noocaas ilahay uu leeya yanfacu saadiqiina yoomu yanfacu saadiqiina waa maalin ruwa run sheega badan uu anfacayo sidqun runtoodaw ilaahay marka dadka saadiqiinta manaalkooda ilaahay noo sheegaya lahum waxaa u sugnaadowdha ilaahay jannaatun jannaat jannaadkaasoo tajrii ay duroorayso min tahtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha weye lahum waxaa u sugnaadowdha ilaahay jannaatun jannaat jannaadkaasoo tajrii ay dureereyso min taxtihaa taxta ashjaariha wa qusuuriha weye geedaheeda iyo sarheeda hoosteeda allan haaruuriyaalo weyaalka afarta ayuu ilaahay qur-aanka uu ku sheegay khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas ku waaraya abadan weligooda oo jannadaas laga bixi maayo laga gaboobi maayo lagu jifra maayo wax walba waxa weeye maalin walba waa lasii ziyaadaya jannadaas jannaadkaas ayay iska leeyihiin udha ilaahay dadkii waxa weeye saadiqiinta ahay jannadaasay iska leeyihiin radiallaahu alla waa ka raadli noqdowdha ilaahay canhum ayaga xaggooda ilaahay waa ka raalli noqdo daacada ay adeeceen ayaa alla uga raali noqday wa ayaguna way raali noqdeen canhu canillaahi ilahay way ka raali noqdeen sabuuqa alla uu sheegay uga raali noqday daalika kaasuna alfawsu liibaan weeye alcadiim oo weyn waa liibaan weyn weeye laakiin kaadibiinta adduunyada ku been sheega runtoodu anfici mayso sida kufaartoo kaleentood markay qiyaamo ay rumeeyaan weye cadaabka ilaahay inay arkaan lilaahi alla waxaa u sugnaadow ilaahay mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal arli arlada mulkigeeda iyo wamaa fiihina samaawaadka arrada wixii ku sugan wa huwa alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allihii kale weeye ayadana waxaa weeye waxaa laisku baraarujinayaa calaa fasaadi zacmil kufaari weeye gaalada waxay sheeganayaan inay waxba aysan ka faasid yihiin oo ilaahay shariiga ay ku sheegaayaan markaasuu alla wuxuu dhahay lilaahi alla waxaa u sugnaaday waxdah weye mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal ardi arlada khazaain lmadari wanabaati warisqi waayriha iyo wamaa fiihina waxa ku sugan samaawaadkii ahlada caqli iyo kayrkiisaba wa huwa allana calaa kulli shayin shay kulligiisa qadiirun alii kara weye waxaana kamid a saadiqa ilaahay inuu sawaabiyo kaadibka maaragtay uu cadaabo weye caqliga ayaa la khasisaa layidhi waxaa loola jeedaa daatadiisa marka waxa weeye cuqalada waxa loo khasisaayo kulli intoo dhan way shamlinaysaa laakiin hadda wixii cuqalaha ayaa mukalafiin oo iyagaasaa loola jeedaa wa huwa alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allii kala weeye marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu